alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xisnulmuslim baabka boqol iyo sideed ifshaau salaam salaamta in la faafiyo xadiidka laba boqol iyo afar iyo labaatan qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yihi laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa a ma gelaysaan jannada walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabbuu ilaa isjeclaataanna ma rumaynaysaan ay xataa tataxaabbuuba macnuhu u dhacaya min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii taa'ood baa mid la xadfay tataxaabbuu awala adullukum ma ydin tusiyaa calaa shayin arrin ma ydin tusiyaa ama shay shaygaasoo idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aa isjeclaanaysaan wax haddaad samaysaan isjeclaanaysaan maydin sheegaa maydin sheegaa maydin tusiyaa kaannahum inay yidhahdeen haa afshu salaama baynakum faafiya salaamta dhexdiinna ku faafiya xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey can abi hurayra waana min xadiisi abi hurayra weeye halkan mawdican laa tadkhuluu iyo walaa tu'minuu waxaa laga yaabaa xoogaa in la qariibsado oo dee la yidhaahdo ma nahyiba meeshana nahyi kuma habboone jawaabteedu waxay tahay laadu waa naafiya waa laadii naafiyada ahayd haddaba waxaa la yaqaanay laada naafiyadii waxba ma jasmiso nuunkana waxaa loo goyn jiray dee jasmadaa loo goyn jiray marka ficilka la jasmiyo ayaa nuunka laga goyn jiray meeshoo laga reebi jiray laakiin sababtu hadda waxay tahay luqo qaliila ayuu ku sugan yahay oo xadiidku waafaqsan yahay waxaan luqada jamaahiirulcarab ku hadlaan waxay tahay laada naafiyada ah mar haddii waxa weeye ficilka aan nii ka daba dhicin inaan markaa nuunul icraabka la xadfin nuunul rafcada inaan la xadfin oo la goynine la daayo ay sugnaato baa jamaahiirulcarab ugu hadleen laakiin si qaliila waxa dhacdaa wakhtiyada qaarkood iyadoo nii ficilka aynay ka daba dhicin in la gooyaano waa dhacdaa marka luqa qaliila ayay ku dhisan tahay oo carabta qaarkood ka hadleen laakiin marka ficilka marka ay nii ka daba dhacdo uuna markaa ahaa yafcaluuna amhilatu alkhamsa uu ahaa ama alafcaal alkhamsa kolba kaad ka cabirto afcaalu khamsaha marka nii la xidhiidho iyada qiyaasi bay ahayd in la xadfi karo nuunkaas qur'aankana waaba ku soo aroortayba oo saddex wajaa markaa ku bannaanaa in nuunka la daayo layskuna idqaamo nuunka kale nuunu wiqaayaha iyo nuunka nuun rafcada ah labada laysku shido oo laysku idqaamo maya in la daayo la kala saaro la kala fakiyo waan laysku shidin mid walba gaarkiisa loo akhriyo maya in nuunka labada nuun mid ahaan la gooyo meesha laga saaro waxaanay culammada qaarkood maraan ka la goynaya waa nuunu rafcada ka la goynaya waa nuunu rafcada weeye qowl sida kale odhanayaana waa jira wa fi rafci qabla ni ataa walfaku walidgaamu aydan habata saddexdaa luqo ibnu maalik wuxuu ku sheegay hal beyt buu ku sheegay wa xadfuhaa fi rafci qabla ni ataa yacni nuunkaa in la xadfaa nuunu rafcada ya nii horteed waa yimi in la gooyaa oo meeshaba laga saaraa walfaku waalidgaamu aydan habata in la kala fakiyo labada la kala saaro oo labadaba la daayo iyo in markaa waxa weeye eh, laysku shedo oo laysku idqaamo labada mid walba waa timi marka waa saddex luqo wa qalla duuna nii nasran kama laa tadkhulu xata wa nudima abiitu asri wa tabiitu wajhaki bilcambari waalmiski adaki wuxuu tilmaamayaa qaliil waxa ah iyadoo ni aynay la socon la xadfo sida laa tadkhuluu wuxuu tilmaamayaa xadiiska laftiisa ibn maalik abyaadu ku yidhaahdo kaafiyadiis marka calaa kulli xaal waxaad u fasiraysaa laa tadkhulu ljannata macnaha laa tadkhuluuna aljanna in looga jeedo jannada geli maysaan xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu ay walaa tu'minuuna xataa tataxaabbuu mana rumaynaysaan ilaa ay isjeclaataan marka jannadii waxaa u shardiya iimaan iimaankii kaamilka ahaana waxaa u shardi ah isjacayl la isjeclaado looma jeedo aslu iimaankiibaa isjacaylku u shardi yahay waxaa laga tilmaamaya kamaalkii ayaa looga jeedaa iimaankii dhammayska tirnaa buu u shardi yahay baa laga tilmaamaya haddaba maxaa sababaya in la isjeclaado waxaa sababaya waxaa ka mida salaamta in la faafiyo ifshaaga salaamta la faafinayaana waa in cid walba la salaamo cidaad garanaysa cid aanad garanayn qof kastoo muslimaba inaad salaamto waxyaalaha kale jacayl ka qayb qaadanaya waxaa ka mida wejiga furan in qofku muslimoo kasta markaad la kulanto aad salaamayso aad u dhool caddaysaa waana sadaqad ajar aad ka helaysa laa taxqiranna min almacruufi shaya walow an talqa akhaaka biwajhin alqin ama biwajhin ariiq waxaa ka mida ah waxyaalaha jacayl ka qayb qaadanaya yani hadal debicsan inaad ku tidhaahdo waqul licibaadii yaqulu alatii hiya axsan ina ashayطaana yanzaqu baynahum alkalima ayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad sadaqad weeye marka waxay noqonaysaa salaamtii yani wasiilatun liwasiila yani waxay noqonaysaa mid waxaweye jacaylkii wasiilo u ah ayay noqonaysa salaamta macnaheedu waa maxay marka la yidhahdo assalaamu calaykum macnaheedu waxa weeye ay xifdu asalaami calaykum waa duco ilaaha asalaam ilaalintiisu korkaaga ha ahaato ama korkiinna ha ahaato waa magacii ilaahay marka min baabi xadfi mudaaf weeye xifdu salaami calaykum weji labaad waxay tahay in la yidhaha assalaamu bimacnaa ay salaamatu nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato labada wejiba culammadu waa sheegaan saaxibu zaahir kitaabkiisa oo alfaadda ku sharxo saaxibu zaahir wuxuu sheegi jiray labada macno ayuu sheegi jiray salaamta lagu fasirayo alfaado badan baanu fasiraa oo kitaab mujallad ah culammadii hore sheekh ka mida qoray azaahir baa la yidhaha laakiin labada weji ee uu sheegaayo waxaa arjaxa wejiga in looga jeedo xifdu salaami calaykum labada kaasaa arjaxa waayo waxaa u daliila ah, nebigu wuxu uhi alayhi asalaau wasalaam assalaamu ismun min asmaa'i illaahi wadacahu fi alard faafshuuhu baynakum assalaam waa magac magacyada ilaahay ka mida ah, oo uu ilaahay arlada dhigay bimacnaa sharciyeeyey faafshuuhu baynakum dhexdiinna ku faafiya marka maadaama nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa haabitka ah inuu yahay magac ilaahay dee in loo fasiro weeye in laga tilmaamayo ilaalinta ilaahay korkaaga ha ahaato xadiiska waa asar xadiis marfuuca ma ahoo nebigu uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen xukmu rafcu iska yeelanaya waynu sheegi doonaa insha allah cammaar ibnu yaasir baa waxa uu yidhi alaaun man jamacahunna faqad jamaca aliimaan saddex khaslo cidda kulansataa saddex sifo cidda kulansataa waxay kulansatay iimaankii yacnii iimaankii waa u dhammaaday kaamil alinsaafu min nafsik naftaada inaad cadaalad ka samaysiiyo garsoor ya oo nafta xaggeeda aad markaa ka samayso cadaalad haddaad qaldantahay qaladkaaga qirato aad qaadato hadduu markaa kaa saxan yahay ataa waad iga saxan tahay ya xaqa marka hadduu isagu leeyahay aad tidhahdo adigaa xaqaa leh waan qaldanaa markaysa anigu ma lahayn taas waa insaafkii caddaaladdii ka midta wa badlu salaam iyo salaamta in la bixiyo lilcaalami caalamka khalqigaba la siiyo oo lagu salaamo bimacnaa cid walba la salaamo waxaa loo jeedaa cid kastoo muslim ah wa ilaa gaalada in salaamta lagu bilaabaa dee inooma bannaana waa inoo iman doonaa xadiiskeedu waa inoo iman doonaa marka xadiis khuseeya inuu iman doona halkaasaynu kusii sheegi doonaa marka lilcaalam waxaa loo jeedaa makhluuqoo dhan baa loo jeedaa waxaase marka ay tahay cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa khusuus buu u dhacayaa cid gaara oo muslimiintu u dhacaya ee gaalo salaam sharciya lagu bilaabi maayo salaamta laguma bilaabayo walinfaaqu min alikhtaar iyo in wax la baxsado min alikhtaari ay maca alikhtaar faqri la jirkii in haddana wax la baxsado deeqda aan laga tegayn alikhtaar culamada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo alqila yaraanshaha hayntu yar tahay calaa haada waxay noqonaysaa minta in seeda loo daayo oo la yidhaahdo ibtidaa'u alghaaya in wax la baxsado oo maalkii yaraa xaggiisa wax laga bixiyo aan la odhan wax waa yar yahaye waxba ha bixin wejiga labaad waxay tahay in ikhtaar lagu fasiro iftiqaarka baahida la baahdo ama caydhnimada taasna waxa weye waxaa macnuu noqonayaa in wax la baxsado min alikhtaari ay maca alikhtaar yacni markaa faqriga jirkii in wax la baxsado ama cinda alikhtaar goor markaa faqri lagu sugan yahay iyo baahi in wax la baxsado iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha iimaanka dhammaystiraya xadiidka isagoo mucallaqa waxaa soo wariyey bukhaari mucallaq isagoo majzuum ah oo uu jasminayo qaala camaar aan tamriid ahayn ayuu soo wariyey waxayna yidhahdaan culammadu mucallaqaadka bukhaari ee uu jasmiyey waa saxiixatu ilaa man callaqa canhu hadday siiqatu jasmi ku timaaddo qaala waa yidhi haddii marka ay noqoto aan mughayar siiqa laga dhigin yani waa laga sheegay iyo wax la mida aan la odhan waa saxiixo laakiin waxay saxiixo ka tahay cidda laga calliqay ee uu mucallaq ahaan uga soo dariiqyo markaa xidhiidhinayana waa la keenay oo marka waxa weeye inuu saxiix yahay culammadu markaa sheegeen marka waa sugan yahay waa sugan yahay waxaa la soo wariyey isagoo marfuuca laakiin duruqda lagu soo warinayo isagoo marfuuca xafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa ma asixine waa daciif ma asixine waa daciifo ha yeeshee wuxuu odhanayaa isagoo kale miluhu laa yuqaalu bira'yi fa huwa fii xukmi almarfuuc hadalkanoo kale iimaankii in lagu dhammaystirayo intaas wax ra'yi iyo ijtihaad lagu odhan karo ma aha marka xukmu rafci buu yeelanayaa waxay la mid tahay sidii xadiid nebi oo kale ayay la mid tahay waayo saxaabigu arrinka noocaasi aan ijtihaad ka furayn dee iskama odhan karo miduu ra'yigiisa iskaga odhan kara maaha waxaa laga qaadanayaa ashyaada marka lala yimaado iimaanka inuu ku dhammaystirmaayaa laga qaadanayaa marka fadliga ay leedaha laga qaadanayaa salaamta in la faafiyo waana masalada uu keenay mawdican ma salaamta faafinteedu waxay ka qayb qaadanaysaa iimaanka dhammaystirankiisa waxyaalaha kale dee iimaankii ka qayb qaadanaya eh, alinsaafu min nafsik cid kastoo xuquuq leh xuquuqdeedii inaad kaga tacadiyin ee xaqiisii siiso waxaad soo gelaysa ilahay xuquuqdiisii inaad siiso oo aanad caasiin oo aanad marka waxaweyaan awaamirtiisii waajibaadkiisii aanad ka tegin oo aanad muxaramaadkiisa ku dhicin waxay ka mid tahi min alcadli cadaaladday ka mid tahi ciddii kale xaqleh xaqiisa inaad mariso siiso bixinta wax la bixinayaana waa karam waxa weeye hadduu wakhtiga markaa baahan yahay wax bixiyo dee wakhtiga kale inuu wax bixinayaana waa cala sabiil awla waa ka sii mudanta an cabdilaahi bni cumar radia allahu canhuma ana rajula sa'la nabiya sala allahu aleyh wasalam ayu lislaami khayr cabdulaahi bni cumar waxa uu ihi ninbaa nebiga weydiiyey calayhi asalaatu wasalaam ayu lislaami khayr bimacnaa khasladaha islaamka iyo acmaasha islaamnimada lagula yimaado keebaa ugu khayr badan qaala tucimu aطacaama wa taqra'u asalaama cala man carafta waman lam tacrif wuxuu ugu jawaabay nebigu calayhi asalaatu wasalaam tutcimu aطacaama waxaad quudinaysaa cuntada wa taqra'u asalaama waxaad akhrinaysaa salaamta waxaad ku akhrinaysaa calaa man carafta ay cala aladii caraftahu kaad garatay iyo waman lam tacrif ay waman lam tacrifhu iyo kaanad garan yacni ku walba salaamtaad ku akhrinaysa su-aasha waxaa la weydiiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam islaamka keebaa ugu khayrnimo badan waxaa loo jeedaa camallada islaamka lagu qabtee acmaalu lislaam camalkee ugu khayrnimo badan siiqada uu ku jawaabay waa siiqa ficil macnuu wuxuu u dhacayaa an tucima aطacaama wa taqra'a asalaama marka anti baa la xadfay yacnii inaad markaa quudiso cuntada ayaa ugu khayrnimo badan iyo inaad akhrido salaamta ugu khayrnimo badan waana dhacdaa in markaa la xadfo anta la xadfo oo dabeed markaa haddana markaa uu ficilkaasi ama dhacaayo khabar ama uu dhacaayo mubtade ama wax la mida qur'aankaba waxaa ku yimi wa min aayaati yuriikum albarqa hadda yuriikum waxay taallaa maxal mubtaday taallaa aayaadka ilaahay bay ka mid ahaatay iraa'atukum albarqa ayaa macnuhu dhacaya ay an yuriyakum albarqa halkii yacni markaa inoo soo degdegi lahayd insaan la yidhaahdo ayaa yuriikum albarqa la yidhi xadiiskii kale markaa tacbud allahna waa la mid walaa tushriku bihi shaya ay an tacbud allah u dhacaya xadiiskaasna kanna waa saas si eg wuxuu u dhacayaa acmaasha islaamka waxaa ugu khayrnimo badan an tucima atacaama wa taqra'a asalaam inaad markaa quudiso cuntadoo dadka markaa baahan aad siiso iyo inaad salaamta ku akhrido ruux walba oo muslim ah aad salaamto midaad garanayso iyo midaanad garanayo mid walba xadiiskana waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka camallada islaamka ay ugu khayrnimo badantaa laga tilmaamaya acmaasha islaamka gudihiisa lagu qabanaya bay ugu khayrnimo badanta waayah camallo badan oo khayr badan baa jira hadday tahay salaada hadday tahay labada waalid in loo samafalo hadday tahay alsalaatu calaa waqtihaa sida xadiis ba ku soo aroortay hadday tahay jihaadka marka camallada dhammaantood waxa soo aroortay inay marka khayr badan yihiin oo camalka u khayr badan laga dhigay asalaatu calaa waqtiha salaada wakhtigeeda la tukado ama wakhtigeeda ugu horraysa la tukado waxaa lagu xigsiiyey labada waalid in loo samafalo waxaa lagu xigsiiyey jihaadka xadiidkanna wuxuu sheegayaa tucimu aطacaama taqra'u asalaama axaadiis kalena oo soo aroortayna waa jirtaa oo camallada khayrka badan ashyaa kale sheegaysa ahlucilmigu waxay ku kulmiyaan in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa dadka qaarkood baa midba u khayr badan nisbada dadka qaarkood marka laga yimaado acmaashu siday u kala weyn yihiin horta iimaanka camal oo dhan ugu khayr badan iimaanun billah waayo isagu waxa weeye waa asalkii acmaasha furuucdaa marka la yimaadana dee salaadda camal u dhigmaa ma jiro arkaanta islaamka marka laga eegayana waa rukniga labaad weeye rukniga labaad ee tirarka islaamka ka midka ah weeye marka culamada qaarkood waxay ku tawjiihiyaan in la yidhaahdo waa min afdal acmaal ama min khayriha camallada ugu khayrka badan bay ka mid tahay inaad marka asalaatu calaa waqtiha yani saasoo kale la yidhahdo kole salaadu bacda aliimaan bay noqonaysaa iimaanka wax u dhigmayaa ma jiro isaga afdal ashyaaa ah, afdal acmaal isaga ah. marka laga yimaadana salaaddaa ku xigta laakiin camallada kale nisbada dadkay u kala khayr badan karaan qaarkoodba midba u khayr badan yani dadka qaarkood waxaa u khayr badan yani waxaweye tucimu acaam wa taqra'u asalaam qaar kale waxaa u khayr badan ashyaa kale ayaa u khayr badan kii laba waalid leh waxaa u khayr badan labada waalid inuu samafalo ayaa u khayr badan wahaakada marka waxa weye calaa kulli xaal waa min khayr alacmaal baa laga tilmaamaya camallada kuwa ugu khayrka badan inay ka mid yihiin baa loo jeeda waayahay quudinta markaa dadka la quudinayo dadka baahan wax la siinayaana waa fadli badan tahay ittaqu nnaara walow bishiqi tamra salaamta in la faafiyo afshu salaama baynakum waa inagii ku soo aragnay xadiiskii hore ee mid ka dembeeyey asarkii ka dembeeyey waa inagi ku soo aragnay marka salaamta cid walba in la salaamo waxaa loo jeedaa cid walba oo muslim ah oo ilaa waxaynu arki doonaa gaalka inaan la salaamayn salaamtaa sharciga waan lagu bilaabayn marka uu ina salaamana sida lagu jawaabayo waan arki doonnaa insha allah marka waxaa loo jeeda calaa man carafta waman lam tacrif ay min almuslimiin macnuu saasuu dhacaya xadiis kalena waxaa ku soo aroortay inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay in cidda la garanayo un la salaamo calaamaadka qiyaamada ka soo horraysa waxaa ka mid a salaanta in aqoon lagu dhiso oo ruuxa la yaqaanuun la salaamo ruuxa kalena la salaami waayo xadiis kaloo saa ku soo waa jiraa isaguna waa haabit waa sugan yahay waayahay baabka boqol iyo sagaal kayfa yaruddu asalaama cala alkaafiri ida sallam sidee salaanta uu kaga celinayaa oo ugu jawaabayaa ruuxii muslimka ahaa gaalka siduu salaanta uga celinaya ida sallama hadduu gaalku salaamo salaamta ku bilaabo xadiiska laba boqol iyo toddobiyo labaatan idaa sallama axadukum ahlulkitaabi faquuluu wacalaykum hadduu salaamo calaykum korkiinna ay idin salaamaan ahlulkitaabi ahlukitaabku ay idin salaamaan ruux yahuudi ah ama nasraani ahi uu idin salaamo faquuluu waxaad tidhaahdaan wacalaykum idinna korkiinna ha ahaato waxaadna tidhaahdeen saasaa macnuhu dhacaya xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim min xadiisi cabdillahi bni cabaas ugu horrayn gaalkii salaam lagu bilaabi maayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam taa waa diiday oo waxau ihi laa tabda'u alyahuuda waannasaara bisalaam yahuudiya nasaaraha ku bilaabina salaam oo iyagoo iyagu aan idin salaamin idinku salaamta ha ku bilaabina awalan marka ugu horraysa macnuhu saasuu dhacaya marka xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahay salaamta markaa in lagu bilaabaa ma bannaana waa assalaamu calaykum gaalkii lagu yidhaahdaa oo lagu bilaabaa waay salaamtu waa ikraam yacni waxa weye markaa ikraamkaasna ma mudna gaalku hadday idin salaamaan ka warran hadday markaa ina salaamaan salaamtii waa laga radinayaa waa laga celinayaa laakiin waxaa looga celinayaa siiqada aw calaykum assalaamu calaykum hadduu inagu yidhaahdo gaal waxaa lagu odhanaya wacalaykum wacalaykum assalaam oo dhammaystirana la odhan maayo ee waxaa lagu odhanaya wacalaykum waxaa dhacday in yuhuuddu wakhtiyada qaarkood nebiga intay u yimaadaan calayhi asalaatu wassalaam inay ku odhan jireen assalaamu calaykum yacni saas inay ku odhan jireen assaamu marka la yidhahdana waa geerida geeridu korkiinna ha ahaato weeye waa habaar hoosna waa u yara dhigayaan laamkana waa ka tegaya waxyaalahay qalloocin jireen bay ka mid tahay waxay doonayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inay habaaraan waxaanay rabaan isagu inuu u duceeyo oo wacalaykum assalaam uu ku yidhaahdo way garanayaan inuu nebi yahay ducadiisii waa rabaan mana raacayaan waana habaarayaan waxaa la mid a ah siiqooyin kale oo ay u qalloocin karaanna waa jirtaa sida ina yidhahda assalaamu calaykum oo siinka hoos dhigaan hadday sidaa yidhaahdaanna waxay la macno noqonaysaa dhagxani korkiinna ha ahaato yacni saasoo kale macnuhu dhacaya marka maadaama gaaladii sidaa u qalqalloocin karto waxaa loogu jawaabaya wa calaykum baa loogu jawaabaya saasaa lagu odhanaya waxaa soo aroortay caaisha inay maqashay hadalka yuhuuddu ay leeyihiin assaamu calaykum inay leeyihiin bay ku baraarugtay markaasay ku tihi wacalaykum calaykum assaamu waddaamu wallacna geeri iyo lacnadiba korkiinna ha ahaato iyo ceebba markaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam caayshaay ilaahay fuxshiga xumaanta iyo tafaxushka bimacnaa xumaan iska doondoonka qofaan xumaantu caado u ahayn iyo afxumadu inuu iska doondoono isku kallifo midnama jecla in allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha markaasay tidhi yaa rasuula allah miyaanaad maqlin waxay yidhaahdeen asaamu calaykum bay yidhahdeen markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam miyaad maqlin waxaan ku idhi wa calaykum baan ku idhi wa calaykumna waxay noqonaysaa yacni sidaa macnuheedu wuxuu dhacayaa dhacaya waxaadna tidhaahdeen korkiinna ha ahaato hadday salaam yidhaahdeen iyo hadday wax kale yidhaahdeenba dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innaga waa laynoo aqbalayaa waxaynu ku nidhaahno laakiin iyagu waxaynagu yidhaahdaan laynoo aqbali maayo xadiiskaa waxaa ku sugan faa'iide muhima ah badaas waxay tahay in waxa weeye carabka la wanaajiyo oo cidda wax laga sheegaya walow haba ahaato cid xun ha noqoto wakhariban be inaan cayda iyo erayada markaa waxawan yani xunxun aan lagu hadlin nebigu wuxuu u diidayaa calayhi salaatu wasalaam yahuud in lala waajaho oo hortooda laga yidhaahdo wacalaykum assaamu waadaam wallacna iyagoo weliba iyagu bilaabay taasuu diidaya bal cid ka sokaysaga warran waxay ku tusinaysaa in lagu dadaalo carabka in la wanaajiyo in lagu dadaalo wa calaykum marka la yidhahdo waxba looma reebin waayo haddayna habaareenna habaarkiiyagaa lagu celiyey hadday inoo duceeyeenna waxa weeye waa abaalmarin oo intayna yidhaahdeen baa looga abaalguday wahal jazaau lixsaani ila alixsaan yacni saasay noqonaysa hadday weliba marka habaar noqoto ay habaar yidhaahdaanna habaarkoodii mid loo aqbalaya ma aha oo u fulayo laakiin ka iyagu dalbadeen wuu ku dhacayaa wuu ku dhacayaa kaa loogu jawaabay waxa weeye waa mid markaa haleelaya oo ku dhacaya bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen masalada waxaa loo kala qaadayaa gaalku markuu salaamayo cidda muslimiinta ah mar wuxuu ku salaamayaa cibaaro waadix oo cad oo markaa inay habaar tahay marna waa laga shakinayaa inuu cibaarada ku salaamay ay tahay cibaaradii qumanayd ee wanaagsanayd iyo inaynay ahayn marna waxaa la garanayaa si bayinoo waadixa ah inuu markaas salaam qumman salaamay xaaladaha maysku isku sibaa loogu jawaabaya wa calaykum mise markay inugu salaamaan sida qalloocan amaba looga shakiyaa wa calaykum la odhanayaa laakiin marka sida wanaagsanee waadixa inagu salaamaan waxaa loogu jawaabaya wa calaykum asalaam daa'ifo yar oo culammada ka mid a ah waxay yidhaahdeen maya marka si waadixoo bayina aynagu salaamaan salaam qumman oo aan qalloocini ku jirin si waadix ay u yidhahdaan assalaamu calaykum ay u yidhaahdaan waxaa loogu jawaabaya wacalaykum assalaam laakiin haddii laga shakiyo amaba la ogaado inay qalloociyaan baa la odhanaya wacalaykum daa'ifa min ahli cilmi saasay yidhaahdeen waana sida ra'yiga sheekh albaani uu yahay shaarixa markaa majdina waa siduu maraayo laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin marleyba haddii iyo haddiiba haddii si qummanoo wanaagsan aynoo salaamaan oo waadix oo cad iyo hadday qalloociyaan marleyba waxaa la odhanayaa wacalaykum waayo xadiiska nebigu calayhi asalaatu wasalaam waa caam ida sallama calaykum ahlu lkitaabi faquuluu wacalaykum ficilkuna hadduu shardi galo wuxuu faa'iideeyaa cumuum ayuu faa'iideeyaa wanakira fii siyaaqi shardi siday u tahay mid cumuum faa'iidaynaysa ayaa ficilka fii siyaaqi sharطina wuxuu faa'iideynaya cumuum buu faa'iideynaya wanaxwu laa sharibta aw in shariba waatafaquu in masdarun qad juliba saaxibulmaraaqi markuu ka waramaayo siiqa cumuumka wuxuu sheegay ficilka manfigee la nafiyey iyo ficilka shardiga la geliyey inay labadua cumuum faa'iideynayaan marka idaa sallama calaykum ahlulkitaabi lama kala qaadina haddayba idin salaamaan ahlukitaabku lama kala qaadin ma waxay idiin salaameen si qumman mise waxay salaameen sida qalloocan faquuluu wacalaykum marka sidaa jamaahiir ahlicilmi ku tageen ayaa saxiixu yahay sawaabku saas haddii si qumman ay inoo salaamaanna maynaan dulminin waayo wacalaykum waxay ka dhigan tahay sida aadna tidhaahdeen korkiinna ha ahaato salaam hadday yidhaahdeenna waxay ka dhigan tahay salaamtu korkiinna ha ahaato ayay ka dhigan tahay saas aawoodee wax markaa tacadiye wax dulmiyo ku jiraa ma jiro wax la xumeeyeyna kuma sugnaan xadiisku wuxuu sheegayaa ahlu kitaabku hadday idin salaamaan gaalada kale ka warran waa la isla ogolyahay gaalada kale ee markaa iyaguna ama ahlu dimme ah ama waxa weeye markaa mucaahadiin ah xukunkoodu inuu saasoo kale yahay laakiin gaalkii xarbiga ahaa ayuunbaa markaa mawdicu nadar ah culamada qaarkood waxay dooneen isagana inay soo geliyaan ay yidhaahdaan ayu kaafir oo xukunkiisu waa isku mid laakiin sida markaa soo degdegaysa waa in looga jeedo ciddii kollay marka waxa weyaan yani cismo iyo wax la mida leh ama macaamil inaga dhaxeeyo yani marka inay ku dhacayso oo ama marka waxa weeye eh, ha noqoto inay marka yihiin ahlu ama noqdo ahlulcahdi inay noqdaan ama mustamiriin inay noqdaan haddii gaalka xarbigii dee marka uu noqdo marka ergey sidaa uu cismada ku helay isaguna waxay noqonaysaa inuu la mid noqdo ayay noqonaysaa laakiin kuwii kale iyaga marka waxa weye salaamaysa inagama dhexayso saas aawadeed xukunkoodu waa ka duulay baabka boqol iyo toban adducaau cinda samaaci siyaaxi diiki wa nahiiqi alximaar ducada lagu ducaysanayo marka la maqlo ee diigga cidiisa la maqlo wa nahiiqi alximaar iyo dannaaniga dameerka ama codka dameerka marka la maqlo ducada lagu ducaysanayo xadiiska nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ida samictum siyaaxa diyakati fas'alu allaha min fadli haddaa maqashaan cida diigaggu ay ciyaan haddaa maqashaan addiyaka waxa weeye waa jamac jamc taksiira wey waxaana loo dabdinayaa addiyaka sidaa inoo dabdisan fas'alu allaha min fadlih ilaahay weydiista wax fadligiisa iyo galladiisa ka mida fa innahaa ra'at malaka maxaa yeelay waxay aragtay malak waidaa samictum nahiiqa alximaari fatacawaduu billaahi min ashaytaan waidaa samictum haddaa maqashaan nahiiqa alximaar dameerka cidiisa haddaa maqashaan fatacawaduu billaahi min ashaytaan ilaahay magan gala oo shaytaanka sharkiisa ka magan gala fa ra'aa shaytaana waayo dameerku wuxuu arkay shaytaan buu arkay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim min xadiisi abi hurayra xadiiskani wuxuu tilmaamayaa diigga cidiisa haddii la maqlo in ilaahay la baryo waxaanu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam diiggu inuu malak arkay markan uciyayo malak buu arkay taasna waxay ku tusinaysaa in marka waxa malaa'igtii ay arkayaanoo waxaan aadamigii arkaynin inay dhici karto xayawaanaadku inay arkaan taasina waxa weeye faa'iido ziyaadoo laynoo sheegay weeye ilaahay baana khalqigan abuurtay kuna tasarufaya siduu doonana u gelaya marka cidduu doono ayuu tusayaa cidduu doonuu wax maqashiinayaa imanka xayawaanaadku waxay maqlayaan dadka la cadaabaya cadaabulqabriga qayladooda iyo cabaadka ka baxayay maqlayaan haddana markaa insigii jinkii ma maqlayaan saas aawadeed baa wakhtiyada qaarkood ay dhacdaa xoolaha markaa u dhowi inay didaan saasuu kala dhacdaa yani argagax markaysaa inuu haleelo ilaa ay dhacdo qaarkood dadka fardaha dhaqdoo kale wakhtiga faraska ciladi ku timaaddo oo caloosha marka waxawn ay yani markaa istaagto oo inay wakhtiyada qaarkood xabaalaha geeyaan dabeedno markaa naxdintaas yani markaa wixii ku taagnaa ay ka socdaan ay wax ka yimaadaan marka wakhtiga diigu qayliyo ama diigu ciyo ilaahay fadligiisa weydiisto ilaahay barya marka uu ciyo dameerku uu ciyana ilaahay ka magan galaa shaytaanka sharkiis inuu idinka badbaadiyo waayo dameerku wuxuu arkay shaytaan buu arkay taasna waxaa laga qaadanayaa in dameerada yagana daha looga qaaday shayaadiinta marka in ay arkayaan ayay ku tusinaysa wakhtiyadaa shayaadiintu markaysaga markaa ay yimaadaan marka ay marayaanna in ilaahay sharkiisa laga magan galo in ilaahay la magan galo oo sharka shaytaanka inuu kaa badbaadiyo ilaahay la weydiisto waayo ilaahay baa wax walba awooda baabka ducaau nubaaxi alkilaabi billeyl nibaax iyo nubaaxba waa la yidhahdaa eyda cidooda ducada lagu ducaysanayo habeenka gudihiisa ay ciyaan yacni eydu hadday qayli cido oo wa'wa'leeyo habeenka gudihiisa in ilaahay la baryo xadiidka laba boqol iyo sagaaliyo labaatan idaa samictum nubaaxa alkilaabi wa nahiiqa alxamiiri idaa samictum haddaad maqashaan nubaaxa alkilaabi eyda cidooda ama wa'wa'layntooda aad maqashaan wa nahiiqa alximaari biyo markaa cida dameeraha aad maqashaan bileyli habeenka gudihiisii ay ciyayaan ama habeenka gudihiisa aad maqashaan ba'du waa darfiya fatacawaduu billaahi minhun ilaahay magan gala oo sharkooda ka magan gala waxaa loo jeedaa sharu shayaaiin fa innahunna yarayna maa laa tarawn waayo waxay arkayaan waxaydaan arkayn bimacnaa waxay arkayaan shayaaiin bay arkayaan sida markaa xadiiska kaleba sheegaayo shayaaiin ayay arkayaan xadiiskana waxaa soo wariyay imaam axmed iyo bukhaari fi aladab almufrad iyo abu daawuud iyo ibn xibbaan waana min xadiisi jaabir sheekh albaanina waa saxiixinaya wuxuu tilmaamaya xadiisku inuu saxiix yahay ayuu markaa sheegaya marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye shaytaanka sharkiisa in allah laga magan galo ayaa laga qaadanaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan ashyaada qaarkood baa shayaadiinta iskala saaxiiba marka waxay ka dhigaan eyda iyo dameeruhu waxyaala shayaadiintii la saaxiiboo kale ayay ka dhigaan xadiis kale waxaa ku soo aroortay in markaa la diidey in la caayo diigga laa tasub diig yani diigga ha caayina fainahu yuuqidu lisalaa waayo salaadda ayuu dadka u kiciyaa oo u toosiyaa sidaas aawadeed ha caayina sidaas aawadeed ha caayina marka waxaa laga qaadanaya wixii shar laba sharkooda in ilaahay laga magan galo ayaa laga qaadanayaa axaadiis kale oo mawduucaas kollay ku soo aroortayna way jirtaa oo isla tilmaamaysa in markaa awqaadda la ducaysto markaa sheegaysa baabka boqol iyo labiyo toban adducaau liman sababtahu ducada aad u ducaynayso liman sababtahu kii aad cayday aad u ducayso ayuu ku saabsan yahi xadiiska laba boqol iyo soddon qaala sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam allaahumma ilaahayow fa ayumaa mu'minin sababtuhu muumin kastaan caayo fajcal dalika lahu qurbatan ilayka yowma alqiyaama waxaad u yeeshaa maalinta qiyaame dhowaansho uu xaggaaga kugu soo dhowaadaad ku dhowayso ilaahu ka yeel yacnii cayda aan caayi waxaad ka yeeshaa waxaad markaa ku soo dhowayso oo qurba ah yacni uga dhig xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey ziyaado waxaa ku sugnayd fajcalhaa lahu zakaatan waraxma waxaad uga yeeshaa yani dahirnaan iyo naxariis uga yeelo xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waa min xadiisi abi hurayra axaadiis kaloo la macnaa baa jirta oo laga soo wariyey jamac saxaabada ka mid a sida xadiis caaisha laga soo warinaayo iyo mid kaloo jaabir laga soo warinaayo iyo mid kaloo anas laga soo warinaayo saddexda xadiisba waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey axaadiistaasina khulaas ahaan waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka uu yidhi ilaahayow anigu waxaan ahay markaa eh, bashar baan ahay aadami waxaan u cadhoonayaa sida markaa basharka u cadhoodoo kaleaan u cadhoonayaa wa inii qad ittakhadtu cindaka cahdan lan tukhlifyaniihi yacni waxaan markaa agtaada ku yeeshay ballan lan tukhlifaniihi aanad markaa igu guub yeelayn oo igu baajinaynin faayumaa mu'minin aadaytuhu aw sababtuhu aw jaladtuhu faاjcalha lahu kafaaratan waqurbatn tuqaribuhu biha ilayka ywma alqiyaama muumin kasta oo aan dhibo ama aan caayo ama aan garaaco ilah waxaad uga yeeshaa kafaaro uga yeel iyo dembi daadin iyo dhowaansho xaggaaga aad ugu dhowaynaysa uga yeel axaadiista qaar waxaa soo aroortay nebigu sala allahu aley wasalam dadka qaarkood sida markaa in mucaawiya ayuu markaa nebigu sala allahu alay slam cid u diray oo yidhi igu yaadh markaasaa lagu soo noqday markaasaa lagu yidhi waxbuu cunayey markaasuu la ashbac allaahu batnahu ilaahay calooshiisa ma dhergiyo ilaahay calooshiisa ma dhergiyo marka xadiidka caynkaase laa ashbac allaahu batnahu waxay ku tiriyeen ahlucilmiga qaarkood fadaa'isha iyo manaaqibta uu leeyahay mucaawiye ayay ku dareen saas aawadeed wuxuu ku soo wariyey alimaam muslim kitaabu lmanaaqib oo ka mida saxiixiisu xadiiska ku soo wariyey wejiguu ugu soo warinayaana waxay tahay yani waxa weeye waa ducada nebigu ku duceeyey calayhi asalaatu wasalaam xadiis kale waxaa ku soo aroortay in laba nin nebiga u yimaadeen calayhi asalaatu wasalaam dabeedna hadalla ku yidhaahdeen nebigiina ay kaga xanaajiyeen nebigiiba baa cadhooday markuu nebigu cadhooday calayhi asalaatu wasalaam ayuu labadii nin ayuu markaa caayey caaisha waxay tidhi dakhala calaa rasuli illahi sala allah alay slm rajulaani fakallamaahu bishay laa adri maa huwa faakhdabaahu falacanahumaa wasabahumaa waana acdalay waana caayey falama kharaja qultu ya rasuula allah man asaaba min alkhayri shayئa ma asaabahu haadaan qaala wamaa dak qaalat qultu lacantahuma wasababtahuma qaala awamaa calimta maa shaaradtu calayhi rabbii qultu allaahumma inama ana bashar faayu lmuslimiina lacantuhu aw sababtuhu faajcalhu lahu zakaatan waajraa muslim baa saxiixa ku soo wariyey labadii nin nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu habaaray oo caayey oo canad buu sheegayaaba xadiisku laakiin macnaha laga tilmaamaya inuu habaaray ayaa markaa caaisha arrinkii la yaabtay nimankaas dee waxaa haleelay markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam miyaad ogeyn waxaan ilaahay shardigaan la galay waxaan la galay oo rabbi kula ballamay inuu waxa weeye ruux kasto muslima oo aan caayo ama habaaro inuu markaa dahirnaan iyo ajar uga yeelo haddaba axaadiista qaarkood ba waxay ku daraysaa ruuxaasaan ehel u ahayn waxaa lagu yidhi yacni weye ziyaadada noocaasa axaadiista qaarkood sheegaysaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam shardiga intaas inuu ku daray fa axadin dacawtu calayhi min ummatii bidacwatin laysa laha biahlin an yajcalaha lahu tahuuran wa zakatan wa biha minhu yowma alqiyaama waa haddii aanu ehel u ahayn riwaayadaas ayaa caddaynaysa muraadka looga jeeda marka cayda ama markaa habaarka aanu ruuxu ehel u ahayn haddii nebigu sala allahu alay wasalam ku yidhaahdo fadiila bay ruuxa u noqonaysaa oo waxaa loogu beddelayaa dahirnaan waxaa loogu beddelayaa kafaaro waxaa loogu beddelayaa ajar waxaa loogu beddelayaa raxmad yacnii ilaahay aakhira ku soo dhoweeyo raxmad ugu naxariisto iyo qurbe uu ku soo dhoweeyo ayuu ugu beddelaya su'aal baa haddaba imanaysa ku saabsan nebigu calayhi asalaatu wasalaam siday u dhacaysaa inuu markaa cid uu habaar ama cay ku yidhaahdo aan u ehel ahayn waa su'aal iyadu meesha imanaysa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu way wanaagsanayd wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mid waxa weeye akhlaaqdiisu wanaagsan tahay oo aan markaa waxa wax caayin oo aan wax dhaleecayn waa kaa markaa waxaan yacni sheegaya caaisha ku diiday hadalkii jawaabta ahaa ee ay mutaysteen in yuhuudda ay ku tidhaahdo caaisha oo la waajahdo hortooda kaga tidhaahdo waa kaa u diidey waxaanuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam muuminku inaanu ahayn mid cayb badan oo af xun inaanu ahayn jawaabta arrinkaa laga jawaabayo culammadu waxay sheegeen laba jawaabood jawaabi waxay tahay waa in la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa daahiran iyo muuqaalka sare marka laga eego ruuxan inuu mutaystay daahirka laakiin fii baatini alamri waxaa qarsoone haybka ah ee baatinka ah ee ilaahu adigu aad og tahay haddaanu markaa mustaxiq ahayn ugu beddel marka waxaa weeye khayrkaa ugu beddel bimacnaa ruux baa daahiran wax la imanaya axkaamta adduunyana daahir bay ku dhisantahy nebiguna sala allahu aleyh wasalam dadka dawaahirtoodu kula dhaqmaya marka daahiran waxay mutaysanayaan baa dhici karta fii nafsi alamri baatinka inaynay mutaysanayn ila ilaahay wuxuu og isagu yani markaa bawaatin alashyaa iyo kula shay buu ilaahay og yahay marka haddii waxa weeye waxaasi baatinan korya kalba adaa ka warqabee xaqiiqatan baatinkooda waxay mutaysanayaan aynay ahayn walow daahirka haba iila muuqato inay mutaysanayaanbe waan sidaa ugu idhaahdee ilaah waxaad ugu beddeshaa wanaaggaa ugu beddel culamada qaarkood sidaasay ku tawjiihiyeen waa weji laba weji bay sheegeen culamadu wejiga labaad wuxuu yahay waa in la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa ashyaadaasi inay tahay waxaanu nebigu u qasdin calayhi salaatu wasalaam oo caadada carabtu ku dareertay in la yidhaahdo oo biduuni qasdin nebiga sala allahu aleyh wasalam uga dhacday aanu qasdi habaar uga jeedin masalanoo kale erayada dee carabtu odhan jirtay waxaa ka mid a ah sakiladka ummuk hooyadaa kuweydoo kaa goblantay xaqiiqatu ducaana ugamay jeedine carabadooda waxyaalaha ku dareeray ka mid ahayd bay yidhahdeen culammadu marka ashyaadaa qasad la'aan u soo baxaysa caadadu ku dareertay taana waa ku xambaareen culammada qaarkood waana dhici karta in la yidhahaa midba yani waxa weeye nooc baa lagu xambaaraya oo habaarada qaarkood ama yani cayda qaarkeed waxay ku imanaysaa nooca hore qaybna waxay ku imanaysaa nooca dambe yacni markaa sidaas yada ah ayaa markaa lagu tawjiihinaya markaa sida fiicani waa in labadaa weji mid ahaan marka lagu xambaaro ayay markaa noqonaysa xataa lacnadda haddii xaqiiqadii lagu fasiro eh, lacnadda inay ahayd de waxaa dhici karta sababta lacnadda keensatay in waxa weeye ruuxi ka toobad keeno ka noqdo oo dee xaalkiisu wanaagsanaado marka ilaahu naxariistii ilaahu yani nacdaloo naxariistaadana ka fogee dee wuxuu noqonayaa marka hadduu ka toobad keeno kayr mustaxiq walow markan uu hore markaa nebigu hadalka ku yidhi haba noqdo mid mutaystay laakiin hadduu ka toobad keeno dee ma mutaysan nebigoo kale calayhi salaatu wasalaam hadday kaga cadhaysiiyaan cadhada lagaga cadhaysinaayo dee waa shay weyn wax yasiran maaha waa arrin ay ku mutaysan karaan cuquubo ay ku mutaysan karaan marka dee inuu ilaahay ugu bedelo raxmad buu ugu ducaynaya markaasna taasina waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida ummaddiisa khayrka ula jeclaa ayay tilmaamaysa axaadiistan ruux iskama dariishan karo ma odhan karo ciddan doonaan ama caayaya ama wax ka odhanaya dabeedna ilaahayna waxaan ka beriyey ruuxan markaysaga aan caayo ama aan habaaro inuu sidaa ugu bedelo dabeedna hadhow iska sii wada cayda qofka muuminka ahi waa inuu afkiisa dhowraa waa inuu iskaantaroolaa waa inuu cayda yacni markaa iska ilaaliyaa oo aanu noqon sabaab mid cay badan mid af xun oo dee afkiisa waxsaa uga dareerayaan waxyaale markaa xumi sidaasna uga soo baxayaan dabeicadda noocaasa waa inaanu markaa iska sii wadin aanu odhan xadiiska maan deliishanaya waa inuu hadduu dabeicaddaa ku sifaysan yuu leeyahay waa inuu iska jaraa oo iska bi'iyaa xataa wakhtiyada wax la radinaayo saxdu waxay tahay carabka in aad loo ilaaliyo way cifatu lisaan iyo carabku inuu dhowrsoon yahay waxay ka mid tahay waxyaalaha shareecadu ammaantay ka mid tahay waxyaalaha shareecadu ammaantay ayay markaa ka mid tahay saas aawadeed waa inuu carabkiisa wanaajiyaa oo aanu markaa waxa weeyaan yani cay markaa iska daldalin cay aanu iska daldalin mashaayikhda qaarkood waa arrin simbirirxoo kale ku dhacday in waxa weye iyagu cilmiga ay sheegayaan waa aad u fiican yahay oo cilmi rasiina ay ka muuqato ayaa haddana waxaa markaa ka muuqata caydu inay aad ugu badan tahay taasina waxa weye waa arrin aan fiicnayn weeye waayo bayaanka shayga sharciga la caddaynaya uma rahmana oo kuma xidhna yacni cayda dadkana in loo naxariisto oo markaa loo dhimriyaa fiican nusxi markaysa waxaa looga jeedo lacalahu qofkan markaysaga waxaan yani xumaaday ama qaldamay dee inuu markaa kuba intifaaco oo wixii aqbalo lakiin haddaad cay u kiisho infiraar buu ka qaadaya infiraar waa ka cararaya ya waxaa dhici karta inanu dhegaysan karin laakiin haddii markaa loo dhimriyo oo nusxi uu ka muuqdo sharcigun loo caddaynayo loo bayaaminayo yani waxaa dhici karta yani inuu ku intifaaco amaba dad kale ku intifaacaan caadada dadka qaarkoodna waxay tahay hadday waxyaalaha ka biyo diidaan oo markaysa markaa cayi wax ku arkaan waxaa laga yaabaa dee inuu wixii aanu dhegaysanba marka ruuxuna wuxuu doonayaa hadduu markaa yahay ruux doonaya inuu wax saxo dee in lagu intifaaco ayuu markaysaga rabaa ama ka lagu leeyahay ku intifaaca ama dadka kaleba ha ku intifaacaane dadkii kale xataa laga yaaba intifaacoodii inay yaraadaan qaarkood ayna aqbalin oo ruuxii mukhaalifoo dhami inaanu dhegaysan baa dhici karta ya inaanu dhegaysan ayaa dhici karta saas aawadeed yani nusxi qofka inuu ka muuqdo oo wixii sharciga uu caddaynayo uu bayaaminayo yani markaa waxayn wixiina u turayo u naxariisanayo yani laba jihaa la eegayaa geesna waa bayaankii sharcigaa la eegayaa iyo shareecadii in la bayaamiyo la caddeeyo geesna waxa weeye waa raxmatun yani markaa naxariis loo naxariisanayo loo turayo shaksiga laftiisa loo turayo loo naxariisanayo ya marka labadii waa in laisku wadaa labadii waa in markaa laisku wadaa laakiin wixii calaa kulli xaal qasad la'aan iyo u dhaca ama wax la mida ama wakhtiyada qaarkood sabqi yani markaa carabku ka boobo ama isagaan u caado ahayn mar marka qaarkood ruuxu marka uu yidhaahdo yani sidanoo kale de inuu ku ducaysto ou yidhaahdo markaysa markaa ruux kastaan ehel u ahayn aan markaa wax yani cay ah ama habaara aan ka idhi ilaahayow markaysaa qurbo ugu bedel ama dahirnaan ama raxmad ama wax lamida ah, aan ehel u ahayn qaydkaa lagu daro waxay noqonaysaa markaa mid yani markaa fiican shiikhuna waa siduu u keenay oo abwaabtii ducada ugu soo daray baabka maa yaquulu muslimu ida madaxa muslim waxa uu odhanayo qofka muslimka ahi idaa madaxa almuslima markuu ammaano ruux muslima markuu ammaanayo wuxuu odhanayo ayuu ku saabsan yahay ama laga dhigo su'aal ahaan oo la yidhaahdo maa yaquulu muxuu odhanayaa almuslimu muslimku idaa madaxa almuslima markuu muslimka ammaano waxayse u badan tahay inuu mawsuul uga jeeday labadaa iska aqbali karta xadiiska qaala sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi ida kaana axadukum maadixan saaxibahu laa maxaala ida kaana axadukum maadixan saaxibahu hadduu midkiin ahaado mid ammaanaya saaxiibkii laa maxaalata lagama maarmaanna ay tahay inuu ammaanaa falyaqul ha yidhaahdo axsibu fulaanan wallahu xasiibuhu walaa uzakii cala allahi axadan axsibu fulaanan hebel waxaan u malaynaya kada wa kadaada dambe ayay markaa noqonaysaa halkaay ku xidhan tahay yani mafcuulkii labaad waxay dhacday kada wa kada markaa muctarid baa soo dhex galay jumal muctarida wallaahu xasiibuhu ilaahay baa xisaabaya walaa uzakii cala allaahi axadan ilaahayna cidnaba uma ammaanayo axsibuhu wuxuu odhanayaa waan u malaynayaa in kaana yaclamu daaka hadduu arrinkaa ka og yahay wuxuu odhanayaa axsibuhu waxaan u malaynayaa kada wa kada saa iyo saasaan u malaynaya marka axsibu fulaanan bal markii hore la yidhi dabeedna laba jumlo muctarida la keenay marka xoogaa fasligii markuu yaro dheeraaday baa mar kale haddana lasoo soo ceshay axsibuhu markaasa haddana waxa muctarid kale haddana yimi oo in kaana yaclamu daaka hadduu sidaa ka og yahay buu odhanaya kada wakada baan u malaynaya kada wakada ayaan u malaynaya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim min xadiisi abi bakara lafdiga inoo qoran waa lafdigii muslim laakiin bukhaarina waa la soo wariyey wuxuu xadiisku ku yimi nin baa nin kale ammaanay markaasuu ammaantiisii xoogaa ku yara xeel dheeraaday markaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam wayxaka qatacta cunuqa saaxibik yaa qortii saaxiibkaa waad goyso qoorgooyaad ku samaysay yani waxaad ka dhigantay inaad dishay qatacta cunuqa saaxibik wuu ku celceliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qoorgooyaad ku samaysay qoortaad goysay oo kale yacnii ammaanta aad ka tidhi hortiisa waxay ka dhigan tahay qoorgooyi oo kaley ka dhigan tahay markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan inuu ku irshaadinayo u sheegay hadduu midkiin saaxiibkii ammaanayo ha yidhaahdo saasaan u malaynayaa ilaahay baana xisaabaya cidna ilaahay u ammaani maayo waayo ilaahay isagaa xaqaa'iqda ashyaada ogo oo daahiran wa baatinan buu og yahay kor iyo kal innagu daahirkunbaynu aragnaa muuqaal wanaagsan inuu ka muuqdo camal wanaagsan samaynaayo muuqaalka sare aynu arkaynaa baatinkiiyo qalbiga waxa ku sugan ma shakiba ma nifaaq ba ma yaqiin ba ma ikhlaas ba ma riyaa ba kama warqabno waxyaalihii qarsoonaa ma ogin walaa uzaki cala allahi axadan saas aawadeed cidna ilahay u ammaani maayo ta kale ma ogin cawaaqib alumuur iyo khaatimada umuuruhu ku dhammaanayso wuxuu ku dhiman doonaa waa maxay calaa khayr ama calaa shar ma khayr buu ku dhiman doonaa mise shar buu ku dhiman doonaa ma iimaan buu ku dhiman doonaa mise gaalnimuu ku dhiman doonaa ma bidcuu ku dhiman doonaa mise sunnu ku dhiman doonaa yani kama warqabno yani maadaama inagu markaysa markaa aynan xaqaa'iqdii ashyaada ogeyn oo cawaaqibtii umuurtii khaatimooyinkoodiina aynaan ogeyn baatinka qalbiyada waxa ku suganna aynaan ka warqabin dee ilahay cidu ammaani mayno waxa ugu badan inaynu ehelaynaa waxay tahay waa inaynu si malayno markaynu camal wanaagsan iyo wanaag korkiisa ka aragno odhaahdiisa ficilkiisa muuqda waxaynu malaynaynaa dee in baatinkiisina wanaagsan yahay laakiin dee ma qacin karro ma goyn karo marka axsibu kada waa inuu yidhaahdaa saasaan u malaynaya hadduu u malaynayo laakiin yaan odhan saasuu yahay muumin weeye yaan odhan taqi weeye weli ilaahay weeye yaanu iska odhan ma oga dee inuu weli ilaahay yahay iyo inuu cadow ilaahay yahay inuu muumin yahay iyo inuu marka munaafiq yahay kama warqabo laakiin ruuxa marka muuqaalkiisa sare ay ka muuqato acmaal wanaagsani waxaa loo malaynayaa dee in baatinkiisuna wanaagsan yahay baa loo malaynaya marka dee waa rajaa iyo male weeye laakiin yaqiin lahubo boqolkiiba boqol ma aha saas aawadeed waa inaan la qacin oo laga gaabsadaa waxaa soo aroortay eh, ammaanta dadka wejigooda inaan laga ammaanin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis waxaa laga soo wariyay inuu yihi iyaakum watamaaduxa fainahu dabxu ammaanta la ys ammaano ka digtoonaada waayo gawrac markaysaga weeye bimacnaa gawracoo kale ay ka dhigantay waa tashbiih baliiq gawracoo kale ayay ka dhigantay maxay gawrac uga dhigan tahay yani ammaantii waxbay kedisaa yani ruuxiina markaa isagoo isleh yani wax wanaaji baa laga yaabaa dee inuu wax kharibo marka ammaantaas waa in aad iyo aad laysaga jiraa aad laysaga hubsadaa waa in markaysa marka aan lagu degdegin qofka markaysaga laga odhanayana fitna inay ku noqotaa laga yaabaa qofkan marka waxaan odhanayaana dee xaqaa'iqdii ma oga waxa weeye xaalkiisu waa inuu markaa yidhaahdaa saasaan u malaynaya hadduu ka firsan waayo muwaajahadana waabay diidaan culammadu waajihitaanka lala waajahayo oo markaysaa qofkii ogaanayo in la ammaanay uu arkayo ama maqlayo tan noocaasi markaysa marka waxay tahay mid markaa xun weeye waa soo aroortay bacdu alashyaa oo saxaabada qaarkood nebigu sala allahu aleyh wasalam ammaanay yani waa soo aroortay ina ashaytaan la yafraqu minka ya cumar yani marka uu ku yidhi abubakar ammaanay saxaabada qaarkood marka uu sheegay ahlu janna inay yihiin sida alcasharatu almubasharuun biljanna yani saasoo kale markaysaa uu sheegay yani saxaabada qaarkood uu yidhi waxa weye waa muumin yani waxa weeyaan ibnaa eh, yani marka hishaam iyo iyo camar waxa weeye marka waa mu'minaan xadiiska markaysa markaa sheegaya oo tilmaamaya acmaal kale dadka qaarkood la ammaanayo oo fadaa'il markaysaga loo sheegaya maa darra cuhmaana maa camila bacda alyowm laakiin kullu dalika culammadu waxay yidhaahdeen waa dad aan looga baqayn inay ku kadsoomaan marka oo ammaanta yani waxa weeye e, cid kasta oo dee saxaabada ka mida nebigu ma wada ammaanin yani si khaas a ah mid walba cumuumka ammaanta saxaabo la ammaanay ha wada shamliso ee guud ee dadka khaasnimo u ammaanay si gaara shaksan shaksan dee waa kooban yihiin saxaabada mid walba ma aha mid walba gaarkiisa ma aha saas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen yani cid aanay ammaan tukadinaynin ayay markaysa markaa lagu xambaaraya marka inay ahayd marka cidda uu diidayo saxaabadii cid ka midoo la ammaanayo ammaan lala waajahayana waa kaa diidaya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxa weye qatacta cunuqa saaxibik marka axwaashii baa kala duwanaanaysaa marka innagana waxa weeye wakhtiga aynu joogno iyo camalkeenna iyo waxaynubu iska liitaan sidaas aawadeed waa in marka waxa weye aad iyo aad aynu isaga jaraa xadiis kale wuxuu sheegayey in markaa eh, nin ammaanay eh, nebiga markaa maqlaya markaasuu ammaantii xoogaa ku xeeldheeraaday markaasaa nebigu wuxuu ihi sala allahu alay wasalam ahlaktum aw qatactum dahra rajul waa halaagteen ama waxaa goyseen dhabarka eh, ninka waa goyseen yani waxa weye in dhabarka ka jebiseen oo kale ka dhiganta yani saasuu nebiga odhanay xadiiska bukhaariga marka yani waxa weyaan arrinkaas in aad iyo aad laysaga ilaaliya laysaga jaraa marka waxa waa in laga gaabsadaa ducada ayaa fiican in laysu duceeyo ayaa markaysaga fiican laakiin waxa weeye ammaantii qofkiina markaysa markaa kor u qaadi mayso wuxuu ahaa kama badinayso oo kor uma qaadayso dhibna waa laga yaaba weliba inay sababto oo de waxa weye markaysa markaa kediin markaysaga ay sababto ayaa markaa suuragal ah qofkii markaysa markaa ay kediso fitna ay ku noqoto marka waxaw in laisfitneeyana ma aha taas yada aawadeed waa in aad aad laysaga jiraa aad aad laysaga ilaaliyaa haddii xataa markaysa markaa laga maarmi waayo oo qofkii xataa fitnadii aan looga baqayn waa in arju iyo marka axsibu iyo ereyada la midka oo kale la isticmaalaa inta la yaraysan kara baabkaasna in la yaraysto ayaa fiican baabka maa yaquulu muslimu ida zukii wuxuu odhanaayo qofka muslimka ahi marka la ammaano wuxuu odhanayo ama istifaam laga dhigo su'aal muxuu odhanayaa qofka muslimkii marka la ammaano xadiiska laba boqol iyo laba iyo soddon waa ahar ee xadiis nebi ma aha calayhi asalaatu wasalaam waxaana fiicnay sheikhu inuu kala saaro waxaa xadiis nebi ah iyo waxa markaa ahar saxaabada laga soo warinaya ah in marka hore matniga lagu kala calaamadiya waa ku fiicnayd allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun wakhfir lii ma laa yaclamuun wajcalnii khayra mima yadunnuun saxaabiga marka la ammaano wuxuu odhan jiray allaahumma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun ilaahu ha i qabanin oo ha igu ciqaabin waxay sheegayaan oo odhanayaanoo ammaan ah ha igu ciqaabin mu'aakhadada waxaa loo jeedaa qabasho ciqaab lagu qabto ayaa loo jeedaa ilahu waxa ay sheegayaan ha i qabanoo ha ciqaabin ay laa tucaaqibnii bima yaquuluun wakhfir lii maa laa yaclamuun ilaahu ii dhaaf waxaynay ogeyn waxaynay ogeyn oo dunuub ah oo gaabin ah oo aynay ka warqabin ama dembiye ah oo aynay ogeyn ilaahu ii dhaafo iga cafi wajcalnii khayra mima yadunnuun ilaahu waxaad iga yeeshaa siday igu malaynayaan si ka wanaagsan ilaahu iga yeel oo xaalad ka wanaagsan xagga diin ahaan ilaahu igu arsaaq bukhaari wuxuu ku soo wariyey fi ladabi almufrad isagoo ka warinaya can cadiy bni ardaah inuu yidhi kaana alrajulu min asxaabi annabiyi sala allahu alayh wasalam ida zukiya qaal allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun waakfir lii ma laa yaclamuun nin saxaabada nebiga ka mida ah calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray marka la ammaano mid yidhaahda allaahumma laa tu'aakhidin bima yaquuluun ilah ha igu ciqaabin waxay sheegayaan ha igu ciqaabin wakhfir lii maa laa yaclamuun ilaahu igana dhaaf waxay markaa aynay ogeyn ilaahu iga dhaaf oo iga cafi oo ii xilqari oo ii astur waxaynay ogeen oo dembiye ah bukhaari baa adab almufradka ku soo wariyey sheekh albaanina waa quweynayaa wuxuu odhanayaa waxa weeye waa xasan sheikhuna waxaaba ka soo naqliyey saxiix waa saxiixulisnaad waxaan moodaya xasan inuu odhanayey wuxuu odhanayaa marka waxa weeye sheekh albaanina waa saxiix buu odhanaya ama ziyaadadan dambe ee sheikhu ku qoray bayna almacquufatayn ama bayna almackuufatayn oo calaamadda ziyaadada ah wajcalnii khayra mima yadunnuun riwaayadaa kuma jirto cadiy ibnu arda'a ah uu sheegay mar waxay u dabdiyaan cadiy ibnu ardaa marna cadiy ibnu arda'a ah. marka cadiy ibnu arda'a ah ama cadiy bnu arda yacni inta uu sheegay dheeraad bay ka tahay sheekh albaani wuxuu odhanayaa tacliiqiisa uu ku leeyahay eh, adabulmufradka eh, waxaa soo wariyey bayhaqi baa shucabuliimaanka ku soo wariyey ariiq kale ku soo wariyey laakiin dariiqaa kale kuma cadda inuu saxaabada yahay cidda markaa hadalkan tiri inay saxaabada tahay kuma cadda eh, ariiqaa kale wuxuu sheegayaa selafka qaarkood inay caynkaa odhan jireen salafka qaarkood inay saa odhan jireen buu sheegaya can maxamed ibni ziyaad can bacdi salaf annahu kaana yaquulu fi arajuli yumdaxu fii wajhihi qaala altawbatu minhu an yaquula allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluuna wakhfir lii ma laa yaclamuun wajcalnii khayra mima yadunnuun wuxuu yidhi salafka qaarkood waxay odhan jireen ninka haddii wejigiisa lagu ammaano oo bimacnaa hortiisa laga ammaano towbadda arrinkaa laga toobad keenaa waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo ilaahu ha y qabanin waxay sheegayaan ha igu ciqaabin igana dhaaf waxaynay ogeyn wajcalnii khayra mima yadunnuun ziyaadadaasa markaa la socota wajcalnii khayra mima yadunnuun ziyaadadaas ayaa la socota oo markaa waxawaya ku sugan marka calaa kulli xaal bacdu salaf inay yidhaahdeen ziyaadadaas ayaa markaa taana la soo rorayaa oo la tilmaamaya waxay sheegaysaa xaaladdaa lafteeda in la ducaysto ta kale aan lagu kadsoomin ammaantii aan lagu kadsoomin waayo ammaantii waxa weeye xaqiiqadii waxba kama beddelayso qofkana waxa weye waxaa dhici karta dee inay kadisaabaa dhici karta marka dee in layska ilaaliyo inuu ku kadsoomo ammaanta ayaa markaa laga qaadanaya ou ictiraafo gaabintiisa iyo taqsiirkiisa iyo dembiyadiisa u qirto uuna marka ilaahay baryo ilaahay inuu baryo oo markaa ictiraaf marka waxa weeye gaabintiisa iyo dembigiisa uu ictiraafaya waa ku sugan tahay allahuma laa tu'aakhidin bima yaquuluun yani waxa weeye eh, waxaanay markaa sheegayaan waa arrin ka ziyaada sidaan ku suganahay bay daarantaho macnuhu u dhacayaan marka haygu ciqaabin waxa ay sheegayaan yani haddii la yidhahdo ma saasaa tahay eh, waxaan anigu arrin aan sheegay ma aha arrin aan ka raalli ahay ma aha arrin aan sheegtay ma aha kamana raalli ihi marka ha ii qabano ha igu ciqaabeen igana dhaaf dembiyadayna ogeyn dadka waxaa laga yaabaa dee daahirka iyo muuqaalka sare inay og yihiin qof walbana marka waxa dembi de waa yani leeyahay cid kastoo nebiyada ka soo hadhay dunuub waa leeyihiinoo macsuumiin ma aha dembiyaal waa ka dhacayaan dembiyaal waa ka dhacayaan marka nicmada ilaahayna waxa ah asturka u ilaahay dadka asturay oo marka uu xilqariyey waanu kashifin marka ilaahay baa waxaa laga baryayaa inuu dembiyadana markaa dhaafo ayaa ilaahay laga baryaya oo la weydiisanaya marka waa ictiraaf dembiga la ictiraafayo oo la qiranayo mar labaadkana laga baqayo ammaantaas in loo qabsado oo markaysa markaa lagu ciqaabo laga baqaayo mar saddexaadkana la weydiisanayo yani xaalad ka khayr badan iyo si ka khayr badan inuu ilaahay ka yeelo oo ku arsaaqo waxaan halkaasi tilmaamayaa dadka qaarkood waxaa dhacda iyadoo xataa la ammaanaayo oo xataa waxaan xaqiiqa ahayn lagu ammaanayo inay iska qoslaan ta noocaasina waa arrin qalada weeye qofku inuu jeclaysto waxaanu ku sugnayn in lagu ammaano waciid baabada ku soo aroray wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu fala taxsabannahum bimafaazatin min alcadaab yani waxaa laynoo sheegay yani dadka aan fiicnayn ama munaafiqiintu ama ahlu kitaabku laba riwaayo kala duwan baa la soo wariyey oo ciddii ku soo degtay qaarna ahlukitaabka kitaabka ay ku tilmaamayaan qaarna ay ku tilmaamayaan munaafiqiinta ay ku tilmaamayaan labadubana saxiix ay ku sugan yihiin marka waxay jecel yihiin in lagu ammaano waxaynay samayn ammaantii de waa maraatib qofu wuxuu ku sugan yahay marka lagu ammaanayo waa ka sahlan tahay waxaanu ku sugnayn marka lagu ammaanayo shay aanu ku sugnayn haddii lagu ammaanaayo waa inuu markaa yidhahdaa ma ihi saas arrinkaasi waa waxaan jirin waa inuu saa yidhahda laakiin rido uu ka raali noqonayo iska qoslayo oo iska dhoolla cadaynayo iyadoo markaa la ammaanayo ku faraxsan yahay ta noocaasi khatarteeda iska ledahay khatarteeda ayay markaa iska ledahay baabka ammaantana waa la sahashadaa yani aad iyo aad waa in la jiraa oo waxa weeye yani markaa ammaanaha la iska ilaaliyaa yani laysu duceeyaa fiican laakiin marka ammaantaa waa in la jiraa waciidkaasina saasuu ugu soo arooray waxaanu qofku ku sugnayn marka lagu ammaanayo inuu jeclaysto amaba uu jeclaysto in lagu ammaano ha ahaato iyadoo lagu ammaanay inuu ku farxo ama ha ahaato iyadaan lagu ammaanin inuu jecel yahay in lagu ammaano yani mid waliba waa soo gudagelaysa baabka toban kayfa yulabi almuxrimu fi alxaji aw alcumra siduu u talbiyeysanayaa ama u labeegsanayaa ruuxa muxrimka ahi oo xaj ama cumro xidhay filxaji xajka gudihiisa aw ilcumrati ama cumrada gudaheeda siduu u labaygsanaya ama u talbiyeysanaya oo labayk u odhanaya xadiiska wuxuu odhanayaa labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak labayk allaahuma labayk ilaaho waa ku ajiibay ijaaba bacda ijaaba bimacnaa taacadaadan laazimayaa adaan mar walba ku aqbalayaa oo yeedhmadaada aan yeelayaa dadka waa loo yeedhay ilaahay baa amray waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiqa ilahay wuxuu amray nebi ibraahim calayhi asalaatu wasalaam dadka inuu u baaqo u yeedho oo kaalaya markaa beytka ilaahay oo soo xajiya ya ibraahimna waa fuliyo waa yeedhay ibraahim waa fuliyey oo dadkii waa u baaqo waa u yeedhay marka yeedhmada in la ajiibayo ayaa markaa la tilmaamaya labbayk allaahuma labayk ilaah waa ku ajiibay oo yeedhmadaadii waa aqbalay ila amarka ilaahay buu ku yeedhayey ibraahim yeedhmadaadii waa aqbalay ijaabatan bacda ijaaba aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan aqbala oo bimacnaa taacadaadan laasimayaa yeedhmadaadana waa ajiibaya tasniyada la labeeyey labbayka waxay tilmaamaysaa takriir iyo dawaam iyo luzuum inuu laazimayo daa'imayo oo ku sugnaanayo mar walba aqbalaadda iyo markaa iyo ajiibitaankaas laa shariika lak ilahu wax wadaagay kuma sugnaan ay laa mushaarika lak mid wax kula wadaagaa ma jiro khasaa'istaada iyo waxaad la gaar tahay cid kula wadaagtaa ma jirto labayk ay ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba waan ku ajiibay aqbalaad aqbalaad ka dambaysaan markaa yeedhmadaada aqbalay ina alxamda walnicmata laka walmulk ina alxamda xamdi oo dhan mahadnaq oo dhan wanicmata iyo nicmo oo dhan laka adiga ay kuu sugnaadeen waalmulka iyo mulki oo dhan adiga ayay kuu sugnaadeen laa shariika lak ay laa mushaarika lak mid wax kula wadaagaa ma jiro oo khasaa'istaadiiyo waxaad la gaar tahay cid kula lih iyo cid kula wadaagtaa toonna ma jirto ina alxamda iyo ana alxamda labada mid walba waa loo dabdiyey in hamsada la hoos dhigo iyo in la kordhigo shuraaxduna labadaba waa sheegeen waana tawjiihiyeen anna alxamda marka la yidhaha waxay noqonaysaa tacliil ay lianna alxamda waalnicmata laka waalmulk yacni waxa weeye ijaabada ilaahay la ajiibaayo oo yeedhmadiisa la aqbalayo ayaa loo sababaynayaa inuu ilaahay xamdiga iyo nicmada iyo mulkiga mid walba u sugnaadeen marka labada macno laakiin waxaa sii fiican oo arjax ah hoos dhiga waxay culammada qaarkood yidhaahdeen haddii anna alxamda la yidhaahdo yani waxay noqonaysaa man fataxa faqad khasa wa man kasara faqad camma ka markaa kor dhigaa waa khasisay ka waxa weeye markaa hoos dhigaana waa camima bimacnaa in waxa weeye yani caam ayay markaa noqonaysa bimacnaa waxawe annahu sabab marka isu yihiin oo kale macnuhu dhacaya macnuhu uu dhacaya laakiin marka waxa hadal istinaafoo cusub buu noqonayaa ina alxamda haddii la yidhaahdo mar layba xamdi oo dhan iyo mahadnaq oo dhan iyo nicmo oo dhan iyo mulki oo dhan aduu ku sugnaaday waa jamiicu lmaxaamid rabbi ayuu u sugnaaday waayo wax kastoo wanaagsan xaggiisay ka ahaadeen wax kastoo wanaagsan xagga ilaahay bay ka ahaadeen marka ilahay baa lagu mahadinaya nicmo oo dhanna ilaahay bay u sugnaatay nicmo oo dhanna ilaahay bay u sugnaatay nicmadaasi ha ahaato mid muuqata ama ha ahaato mid qarsoon kullu nicma waa min allah ilaahay baa ku deeqay ilaahay baa bixiyey mulki oo dhanna ilaahay buu u sugnaaday isaga ashyaada daatooyinkooda iyo marka waxa weye sifaatkooda iyo afcaashooda iyo tasarufaadkooda intaba isagaa mulkiyaya waa mulki xaqiiqi ah waa mulki caam ah uu wax walba mulkiyaayo waxa soo gelaya wuxuu mulkiyaayo dawaat alashyaa yani ashyaada daatooyinkooda addawaat walacyaan waxaa soo gelaya alafcaal iyo asifaat sifaatka ashyaadu leedahay iyo ficilada ay leeyihiin iyo wax kastoo ka dhacaya iyo tasarufka kullu daalika inuu ilaahay mulkiyo ayaa laga qaadanaya marka macno marka waxa baryo ayaa ku jirta labayk allaahuma labayk macno baryaa ku jirta oo allaahumma culammadu waxay yidhaahdeen maqaamu duca mooye meel kale lama isticmaalo waayo waxay la macnatay ya allaahu yaa allahu bay la macnatay marka ducadii si sariix ayaan looguma dhawaaqinbe waxay noqonaysaa marka waxa weye lisaanulxaalka inay duca ka tahay oo ilaahu waa ku ajiibay ijaaba baca ijaaba yani ilaahayow kaanahum canhu dhacaayo iga aqbal ya musaas u dhacayo marka tawxiid weeye marka talbiyadani xadiiskii jaabir waa kii sheegaya falabaa rasuul sala allahu alay wasalam bitawxiid rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku talbiyeysto ku labeygsaday tawxiid tawxiidku waa kan xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim min xadiisi cabdillahi bni cumar oo laa shariika lak ayaa ku sugan oo weliba lagu soo celcelinayo mushrikiintii talbiyadan tawxiidka may odhan jirin way xajin jireen laakiin waxay ku dari jireen in shirki ah sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey sheegaayo oo gaaladii carbeed waxay odhan jireen markay xajinayaan labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ila shariikan huwa laka tamliku wamaa malak saasay odhan jireen ilah wax wadaagaa marihid waa ku ajiibna ijaaba bacda ijaaba wax wadaagaa marihid ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa maalak maxay ka soo reebi jireen wadaaga yaroo adiga kuu sugnaaday mooyaane oo isagiiyo wuxuu mulkiyaba aad mulkida mooye wadaago kale marihid weliba wamaa malak maadaa waxaa lagu fasiray siday shuraaxdu sheegeen laba weji weji ah in la yidhaha waa ism mawsuul oo wuxuu u dhacayaa wamaa malaka ay waladii malak ay waladii malaka waad mulkidaa shariiggaas ilaahayow adaa leh kuu mulkiyana waad mulkidaa isagiiyo wuxuu leeyahay ba adigaa leh gaar waxa uma leh saa waa loo fasira si labaadna waa loo fasiro in maadu waa naafiyo oo diid maa looga jeedaa tamlikuhu waad mulkidaa wamaa malak isaguna waxba mulkiyo wuxuu leeyahayba ma jiro markaa shariigay diidayaan mushrik alcarab waa maxay waa shariik musaawi waa wadaago ilaahay la siman bay diidayaan oay leeyihin ma jiro maxay sugayaan wadaago ilaahay aan la sinnayn oo cibaadadii lala siinaayo lala caabudayo laakiin martaba ahaan ka hooseeya oo loogu dhowaanayo ilaahay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa sida aayaddaba ku sugan oo shafaacadii shafeeco qaadaya isaga cibaadada la sii marinaayo isagu maqsuudkii aan ahayn ee wasiilo ah wasiilo ilaahay loogu dhowaanayo shariik musaawiyana waa diidayaan weliba rabbi inuu mulkiyo rabbi leeyahay ayay qirayaan taasi waxay ku tusinaysaa yani waxa weeye inay jiritaanka ilaahay qirsanaayeen ilahay inuu khaaliq yahay raasiq yahay ka awoodda badan ee koreeya inuu yahay ka awoodda badan ee koreeye inuu yahay inay qirsanaayeen ashyaaday caabudayeenna inay uga jeedeen waasita ay uga jeedeen ashyaaday caabudayeenna inay waasita uga jeedeen ayay markaa caddaynaysa xadiiska saa sheegaya talbiyada mushrikiintana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi cabdullahi bni cabbaas marka wakhtiga xajka la xidhanaayo ama cumrada la xidhanayo laga bilaabo ayaa markaa talbiyadan markaa la wadaya cimro hadday noqoto waxaa la wadayaa marka markaa la soo bilaabo waxaa la wadayaa ilaamaa iyo inta kacbada la arkayo haddii kacbadii la arko waa la joojinayaa cumrada yani talbiyada cumrada waa la joojinaya marka kacbadu u muuqato oo dawaafkii waa lagu mashquulaya wixii ka dambeeya lama markaa talbiyeysanayo hadday xajka noqotona talbiyada xajka la beegsanayo waxa markaa la wadayaa ilaa jamratulcaqaba la tuuranaya la wadaya wax kale inay raacaan maaha wax kale inay raacaan uma sharti aha ee jamratulcaqaba ilaa laga gaadhaayo ayaa ayaa la talbiyeysanaya oo la labeegsanaya marka waxay isweydeen culammadu ma waxaa lagu goynayaa lagu jarayaa oo lagu joojinayaa talbiyada tuurashada bilowgeeda mise dhammaadkeeda badanka culammadu waxay yidhaahdaan bilowga tuurashada la bilaabanayo jamratulcaqaba ayaa lagu joojinaya xadiisku wuxuu sheegayaa falam yazal rasul lah sal allah alay slam yulabii xataa rama jamrata alcaqaba nebigu calayhi salaatu wasalaam kama bixinoo kama zuulin inuu la beegsanayey ilaa uu jamratulcaqaba tuurtay marka ilaa uu jamratulcaqaba tuurtay ma awelkeedaa lagu jaraya mise aakhirkeedaa lagu jaraya la isku qabtay xadiiskana wuxuu ku suganya bukhaariga xataa ramaa jamrat alcaqaba ay bada'a ramyaha miyaa mise khatama ramyaha waxaa jirta haddaba riwaayo fasiraysa oo ibnu khusayma soo wariyey oo tilmaamaysa wuxuu markaa talbiyada gooyey yacni tuurashadii dhagaxa ugu dambaysay uu tuurtay alcaqaba ayuu la jaray riwaayo ibnu khusayme soo wariyey saa sheegaysaa jirta saas aawoodee xaafid ibn xajar wuxuu odhanaya xataa ramaa jamrat alcaqaba waxaa fasiraysa riwaayada ibnu khusayme soo wariyaa fasiraysa marka inta ka horaysa jamratulcaqaba tuurashada la tuuranayo jamratlkubraa oo maalinta tobnaad la tuuranayo inta ka horaysaoo dhan talbiyada waa la wadaya waa lala beegsanaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk